bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha laga yaaba inuu gaaro casharkan su-aalahan kaga jawaabayno waxaan rabaa horudhac inaan ugu sheego hadda waxaan halkan kaga jawaabayaa su-aalo doora oo noogu yimid bogga facebooga bogga facebooka uu maamulo abubakar yuusuf aniguna aan leeyahay inshaa allahu tacaala munaasabado kalena markaan muddo joognaba mar baan su-aalaha uruurin doonnaa haddii alla yidhaahdo kana jawaabaynaa su-aasha koowaad qofkana soo weydiiyey wuxuu ka hadlayaa nin waddamada yurub jooga bahalkan qamaarka iyo ciyaartiisa bartay xaaskiisii ay isku qabsadeen caruur badanu haysa iskana xanuunsan tahay markii dambena ay ku heshiiyeen haddii uu mar dambe bahalkaa ku laabto inay ka furan tahay kadibna ku laabtay su-aashu waxay tahay inuu ku doo inuu sheegayo inuusan ogeyn marka uu ciyaarayay inuusan ogeyn inuu sheegayo haddaba su-aashu hadday tahay dalqadaasi ma dhacaysaa marka hore dalqadu waxay ahayd dalqad shardi ku xiran masalada tacliiqu talaq la yidhaahda weeye waxaa kaloo yidhahdeen caruur badanna way haysataa way xanuunsan tahay waana dalqadii ugu dambeysay wax saamayna ah ma laha inay xanuunsan tahay wax saamayna ah ma laha inay caruur badan hayaan wax saamayna ah ma laha raggaale inay joogaan waxaan kaloon wax saamayn a lahayn inay dalqadii saddexaad tahay iyo tii koowaad inay tahay wax saamayna ma laha keliya siday wax u dhaceen sharciga dalaaqu kaftan iyo kas isku mid waaye jiddu jidduhunna jiddun wahaslu hasluhunna jiddun dalaaqaa ma dhacayaa asalka haa uu dhacayaa waa dalaaq shardi ku xirnaa oo dalqada inay ka furan tahay haddii uu mar dambe ciyaartaa ku noqdo iyo qamaarka xaraanta sida uu qirsan yahay waana ku noqday u xasuustaa inuu shardigaa lahaa inuu ku noqdayna u xasuustaa waxay u baahan tahay xaalad gaarahoo markii uu ku noqonayay marka dambe waan mirqaamay waan isgaran waayey iyo waa gaar markii uu ku noqonayey hadduu isagoo maankiisu uusan joogin oo waalan ku noqday qofaan maankiisu joogin dee qof waalan waayo hadduu ahaa qof waalan oon miyir qabin markii uu aadayey bilaabayey ciyaarta galayey dee qof waalan oon miyir qabin waxba kama furmaan laakiin haddii ay tahay meesha jacayl iyo mirqaanu uu u galay kadib buu mirqaamay ay tahay dee dalqadu way dhacaysaa kasiya kama kasiya kaftanba dalaaqu haddii sidii sharciga waafaqsaneed loo rido u dhacaya qofka labaad saa'ilku wuxuu ina weydiinayaa waxaan filayaa laba su'aalood ayuu qofkan ina soo weydiiyey mid wuxuu leeyahay haddii khamri dharka kaaga daadato ma nijaasa waxyaabaha khamrida nijaasa miyaa mise waa nijaasa waa masale culimmadu khilaaf badani ka jiro inay xaaraan tahay la yskuma hayo oo naska qur-aanka iyo sunnaduba way sheegeen laakiin xaaraantinimada nijaas ma u dheer tahay mise uma dheera misele khilaaf badan ka taagan yahay weeye culummadu waxay u badan yihiin fuqahadu inay nijaaso tahay laakiin aniga intaan garanaya deliil cad oo nijaasadeeda aada u qeexayo caddaynaya ma arag asalku waxyaabuhu waa tahaarada qofka laakiin waxaa u wanaagsan inuu iska dhaqo si uu khilaafka uga baxo isla saa'ilkaa su-aal labaad buu soo weydiiyeyoo uu leeyahay dhaladii khamriga laga cabbay oo maran ma qaadi karaa asalku waa ahaa khamra qaaditaankeedaa la diiday ee weel maran qaaditaankii maaha waxa lacanadu ay ku dhacayse xaaraanta haddana de qashin buu noqon karaa la dhaafinayo meesha wuxuu noqon karaa wax la iska fogeynayo qaadistu laakiin hadday tahay inaad soo nadiifiso oo mid kale lagu soo shubo dee dembi bay noqonaysaa maadaama qaadistan ujeeddo xuni ay ka dambayso laakiin asalku haddayna khamro ku jirin qaadisteeda iyo tuuristeeda iyo meelgeynteedu midna dhib laha qolka saailka saddexaad wuxuuna soo weydiiyey qofka habaarka goor muu qabtaa awowyadeen habaaray habaareen annaga mana qaban karayaa dabcan ducadii habaarka haddii la aqbalo waana fac tirsan karaayoo dad badan xumaan iyo samaanba waa ku gaadhi karaa ducadiiyo habaarka la aqbalay saas darteed baa nabi ibraahim iyo ummu maryam iyo caruurtooda damba xataa ay u ducaynayeen ducada ay u ducaynayeen waalidka ducadiisoo la aqbalo way anfacdaa hadduu habaaro oo habaarkaasi uu ku dhaco oo xilli ducada la aqbalayo uu ku soo aaday ilan ducada waalidka waa la aqbalaa saacada ducada la ajiibana way jirtaa habaarkaasi haddii la aqbalo inaad dembi leedahay adoon waxba ku lahayn ma aha laakiin waa musiibo dhacday musiibada dhacdayna qof dembi leh iyo qof aan dembi lahayn labadaba way gaartaa oo way noqon kartaa waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ambiyadu qowmka markay cadaabka ilahay markuu soo dego in dembi gashay iyo inaan dembi gelinba wuu saamayn karaa intaan dembiga gelin dee cuquubaadku markay dhacayaan dembi la galay abaar ay u dhacayso cadurro ay dhacayaan colaad ay u dhacayso dadaan iyagu macsiya dembi gelin baa ku saamooba inaad dembi leedahay ma aha habaarkii haddii raadkiisii iyo musiibadiisii wax kaa soo gaaro inaad dembi leedahay ma aha laakiin waa min jinsiga masaa'ibta qadarka ku xirane fal dadku ay la yimaadeen ay sameeyeen dadku ku dhacay iyagu dembi kasbanin ma ahane waa musiibo iyo imtixaan dhacay oo qadar rabbi ku dhacay sababtiisana lahaa saamayn ka dhalato waxyeeshe weeye marka way dhici kartaa habaar qofkan la habaaray oo ku dhacay inay ilmihiisa saamayso way dhici kartaa qofka saliilka afraad wuxuuna soo weydiiyey oo su-aashiisu ay ahayd wuxuu leeyahay waxaan ahay qof sweden joogaan ahay macalin qur-aan baan ahay dadka qur-aan baan baraa lacag kuma shardiyo shardi ogama dhigo dadka qaarna waxba ay siiyaan qaarna waxba ima siiyaan qur-aanka aan barayo lacag inay iska bixiyaan shardi mauga dhigi kara jawaabtu waa haa inaa xaqa ma akhadtum calayhi ajran kitaabullaahi banaanaansho hadday tahay qofka shardi wuu ka dhigi karaa qofku duruuf buu leeyahay dan iyo waajibaad baa saaran waajibaadkii saaraan iyo nafaqaadkii iyo xuquuqdii laga rabay inuu shaqa tagu u baahanayaa hadduu howlihii uga nagaado dadkuna ay u baahan yihiin qur-aankii in la baraayo bedelkii baahidiisii uu ka qaadan karaa waana wanaagsan tahay qofku haddii ilaahay dartii uu ku baro osan waxba ka qaadanin oo iska maarmi karana inuu khilaafkaba ka baxo oo iska daayo ayaa ka qiimiya fadli badan ajir badan laakiin asal ahaan way bannaan tahay maadaama tacliimtii ajra lagu qaad in lagu qaato way bannaan tahay oo ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullahi wayd qof xanuunsanoo lagu akhriyay buu xadiidku ku yimid xadiidka abi saciid alkhudri radi allahu canhu ardaah qof hal mar lagu akhriyoo ku caafimaaday hadduu ku yimid qofka inta la baray intuu nool yahay ku intifaacaya ee akhrisanaya ee aakhare ajir kaga helaya adduunkiina cibaadaad ku gudanayahay kaasaaba ka intifaac badan waxa loo taraya intifaaciisaa ka badan wakhtiga barista ku baxayaana ka badan wakhtiga ruqyada iyo ku akhrisa ku baxaya haddaba min baabi tanbiihi biladnaa cala alaclaa waay kii fududaa ajraa lagu qaadan karaa haddii la yidhi kii kasii hawriya dhib badnaa kasiina manaafaxad badnaa isna in lagu qaadan karo ayaa halkaa laga garanayaa saaiil shanaad baa waxuuna soo weydiiyey waxay leedahay waxaanahay hooyo haysata saddex caruura odayguna ma tukado diintu maxay ka qabtaa dabcan dee diin salaada in laga taga xaaraan weeye dunuubta kabaa'irtaa weeye haddii uba qirsan yahay waajib ay ku tahay laakiin aanu tukanna oo qof la isku haya magaal baa mise waa muslim qof xun oo dembi weyn galay inuu yahay muran kama taagna laakiin diintii weli ma ku jiraa mise wuu ka baxay baa la ysku hayaa qofkaasi ilaahayna ha loo baryo hana lawaaniyo dabcan labada qowl ee culimmadu sida fuqahadu ay u badan yihiin anigana ila saxsan hadduu salaada qirsan yahay waa muslim caasi ah haddii uusan salaadii eh, qirsanaynna dee inay waajib ku tahay qof hadda soo islaamo garan waayi karana uusan ahaynna dee wuu gaaloobayaa laakiin culamada qaar baa qaba inuuba gaalooboon xarig bay isu haynay hooyadu xaasku hadday muslim tahay lakiin waxaan rabaa inaan idhahdo hal munaasabad munaasabadan hal arrin waxaan ugu badan waa la iska wada joogayaa ninku ma tukado wuu qayilaa sigaar buu cabbaa wuu caayaa inta la ysku fiican yahay dood kama taagna su-aalna kama qaban xaas kama qabto markay isku yar dhacaan baa waxaa la keenayaa ma tukado nin shan caruura dhalay oo labaatan sanoo la wada joogay aan tukan ba hadda case laga dhigayaa ma tukado markii la guursanayona salaadlaan lagu guursaday marka qadiyaddu su-aasha mararka qaarkood waa su-aal dan laho dariiq banaysi ah wey waxaan rabaa dadku inay yidhaahdaa ma isku fiicnaada idinkoo isku fiicanoo nabada inaad ogaato dhaqankaas in laga waaniyo ilaahay looga barya inuu yahay haddaad diin ahaan fatwada culummada qabta inuu gaaloobay ku qalacsan tahayna dee khilaaf kumaba xidhnee ka tegitaan unbay leedahay oo dee xarganaan sukin haynin bay noqonaysaa saylka lixaad qofka lixaad wuxuuna soo weydiinayaa anigoon daahir ah laakiin aan weyse qabin qur-aanka ma aqrin karaa ama akrintu ha waad akhrin kartaa masjid baad socon kartaa kor baad ka akhrin kartaa kitaab masxafoodan taabanaynin baad ka akrin kartaa intaas ishkaal ma sax sida fiican inaad weysaysato wey haddii nabigu salaan uu radinayo oo ka jawaabaya asalaamu calaykum la uu u gebagabaystay kadibna yidhi waxaan karaahaystay oo aanan jeclaysanin oo ila yarxfa aan ila fiicnaanin inaan ilaahay xuso anoon tahaaro qabiyo weyse qabin haddii loo weysaystay ama booskeedii weysada loo gebagabaystay salaan laga jawaabayo qur-aanku waa ka sii mudan yahay saas darteed way fiicantah inaad weyse qabto markaad akhrinaysa kitaab ayaadan taaban laakiin haddaad akhrinayso rabto kitaab inaad ka akhrido kitaabkiina inaad taabata beejkii iyo warqadii ood gedida aad u baahanayso halkaa waa masaladii khilaafka ahayd ee masul musxaf weeye qiraa'at lqur'aan maahee mas'alatu masil musxaf baa la yidhahdaa iyo fuqahad waxay u badan yihiin inaan bannaanayn walow daliil sariix oo cadoo sugan uusan jirin intaan garanayo haddana waxay ku fiican tahay in xilligaa inuu weysadu waa wax aad u fudud inuu qofku iskaba weysaysto hadduusan weyse heli karin inuu iska gebagabaysto saa kitaabka ku qaato haddii kalena waxaa la isku haya way kuu bannaan tahay iyo kuma bannaan oo dembi baad ku jirtaa waxaa fiican wax weysuun kaaga xiran inaadan shaki iyo khilaaf dembi isu gelinin baa wanaagsan qofka saa'iilka toddobaad su-aal dheer ayuu halkan soo eh, ku soo qoray wuxuu leeyahy waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto fursaddan su-aalahan shirkad baan ka shaqeeya mushaar baan ka qaataa mushaarka wixii iga soo hara baahidayda baan shirkadii ku darsadaa saan ugu haldhurayo kolbax ugu darsanaya waxoogay fiican bay ii gaadhay sake ma la iga rabaa dabcan waxay ku xidhan tahay shirkadda xoolaheeda ma laysku zakaynayaa mise layskuma zakaynayo haddii sida fuqaadeenna shaaficiyadii ay qabaan ay weliba fudud aan qaadanno shirkaddu way isku sakaysaa hanti iyo maal gaar isugu taaganna weeyaan dhahno xoolaha shirkadduna ay sako gaadhaan dee zakadaa shirkaddan baad kala bixin oo isku sakaynaysa wixii la bixiyana dee baasanteej iyo boqolleyun baa loo qaybin oo qaybtaada xisaab ahaan kaaga soo aadaysa sida ribix iyo faa'iidaba qaybtaada aad ugu qaadato khasaarahan ugu qaadanayso baa tanna ugu qaadan dhinaca kale haddii qowlka fuqahada fuqaha badan ay qabaan oo culimo badan oo lacagu iskuma zakeeyaan la yidhahdana dee lacagtaadu zake ma gaadha bay u baahan tahay dabcan saa'ilkana soo weydiiyey lacagtiisa tiradeeda ma sheegin marka zake ma lagaa rabaa su-aasha su-aal baa ka horeysa oo zake ma gaadhay xoolahaagu hadday qadarkii zakada gaareen nacamha waa lagaa rabaya saa'ilka qofka sideedaad wuxuuna soo weydiinayaa wuxuu yihi yurub baan joogaa gaar ahaan waddanka norway soddon iyo afar sanaan jiraa caruur shan ah baan leeyahay culays buu moodaa inuu ka dareemaya carruurtii shanta ahayd mas-uuliyaddoodii iyo korintoodii marka haddaan dhalmadaba iska joojiyoon iska daayo ilmo dambaba inaan dhala ma dembi baa bule diinta maxay ka qabtaa dabcan waxna waa diinta xukunka waxna waa talo sax way jirtaa waddamada qurbaha ah caruurtu hadday farabataan inay culays badan leedahay oo culaysku culays dhaqaala uusan ahayne khatar badan oo ku xeeran caruurtii midkii meel iska yar saraba lagaa qaadanayo caruur baa la qaatay maalin walba aad maqlaysaan dabcan carruurta in la iska qaatana mabda' bay leedahay oo kaka ka dambeeya caruurta dowladdaa iska leh adna wakiil u hayaata haddii wakiil iyo shaqadaadii loo bogi waayana de hantida ciddii lahayd iyo caruurtan lahayd baa qaadata saa darteed carruurta kharashkoodao dhan biilashoodo dhan waxoodoo dhan dowladdaa bixisa saa darteed dowladda mas-uulka koobaad ee ilmahani ay raacsan yihiin waa dowladda adiguna dadkaad ugu xigtaayo wakiil baad uga tahay dowladda wakiilka haddii la dhalina dee xilka waa laga wareejiyaa shaqadana waa laga qaadaa shaqaalaad ka tahay meesha laakiin meeshiina waa la joogaa culays badan bay leedahayo carruurtii baa farabaxdo waddan gaalaa la joogaa marka horta wasaa walaalka waxaan dhihi lahaa dhallinyaraad tahaye carruurtaada waddanka gaalada ka soo hor sida muuqata carruurtaada waa yaryar yihiin soddon iyo afar baa jirtaa shan caruura waa yaryaryihiin sida muuqata ka soo rar waddan keen waddankaaga iyo dadkaadii keen meelaad carruurtaadii maamuli karto taladaadana aad ku wadi kartoon lagula lahayn caruurta gee masalada dhalmadu waa fardu kifaaya ummadda qayb dhasho in la helo waa waajib oo ummaddoo dhan lama ogolo waa dembi inay dhalmada joojiyaan laakiin fardu cayn ma aha oo qof walba ilma inuu dhala lagama doonayo saa darteed guurkii ka horreeyey farducayn ma aha qof walbaba farducayn waajiba kuma aha haddaan markaa asbaabtii wujuubkay ku waajibi lahaa la helin ilmaha dhalidiisuna waajib caynia kuma aha ilmaha qofkuu iska joojin karaa inuusan dhalinna wuu dooran karaa haddaan caqiide xuni ka dambaynin oo risiq loo heli maayayo caqaa'idkii xumaa haddayna ka dambaynin wax dhiba ma laha kala fogayn iyo iska joojin midna laakiin waxaa marar la isweydiiyaa nin sidaasoo kale u yar haddii intan wax rabbi ku yimaado adig inaad dhalma iska joojiso soo dhibkeeda ma lah wabilahi towfiiq qofka saa'ilka waxaan filayaa sagaalaad wuxuuna weydiinayaa sujuudu sahwiga siyaado iyo nuqsaan ma salaadda intaan laga bixin baa la sujuudaa sujuudu sahwigu salaadaadu marna adxiyaad dhaxiya inaad ka tagta way dhici kartaa wax ka dhiman yaho la sujuudayo marna inaad wax ku dartay oo salaadii afarta ahayd shan aad tukatay way dhici kartaa oad halmaha u tukatay laba gooraba sida ugu wanaagsan intaadan salaada ka bixin inaad salaamo naqsato wey si aad khilaafka uga fogaato salaadoon laga bixin in la salaamo naqsan kara intaan ogahay khilaafka ma jiro laakiin salaadda hadaad ka baxdo ma salaama naqsan kartaa adilada qaar ku yimaadaane laakiin masale khilaaf ka jira wey cibaadaadka iyo salaadaha waaweynna waswaas badan bay dhalisaa masaa'il khilaaf ood ka maarmi karta haddaad gasho saa darteed qofka waxaan ku wanaagsan oon khilaaf ka gelaynin salaaddiisi inay asaxday haddii uu salaamo naqsiga ka hor uu sujuudu sahwiga la yimaado qofka isagoo cilmigeeda iyo aqoonteeda la garanaya shubha iyo waswaas aan ka dhalanayn hadday ziyaado tahay inta uu salaamo naqsado kadibna sujuudu sahwi la yimaado haddana mar labaad si qof salaad ku noqday buu la xukun yahaye salaamo naqsi labaad waa la iman karaa saa'ilka tobnaad wuxuuna weydiinayaa waxaan filaya laba su-aalood buu qabaa qofka haweenkaa guriga markay ku tukanayso ma iska tukanaysaa waktiga hadduu soo galo mise adaan iyo aqin baa laga rabaa haweenku aadaanka waajibkuma aha hadday aadaamaan oy aqimaanna ajirkiisay leeyihiin aadaanku masaajka jamaacada dadka loogu yeerayaa loo jideeyey haweentuna gurigeeda markay joogto amay haween yihiin jamaaca ay isugu yeerayaan ma jirto waajibku aha laakiin haddana mamnuuc ma aha haddayna codka kor intay u qaado wax kale inuu ka dhasho aan laga baqayn ibni cumar markii la weydiiyey aadaanka haweenka ma loo diidayaa maanaa khayrka reebi karuu yihi mu-adin bay gurigeeda ku samaysatay intuu u aadaano kadib isagu masaajka aadi jiray marka gabdhuhu way aadaami karaan laakiin iyaga waajib kuma ah walidaalika aathaarta qaar ku timid haweenka inaan aadaan laga rabin laysa cala nisaa'i aadaanun walaa iqaama midna waajib kuma aha laakiin waa u bannaanta su-aasha labaad ee isla qofkaas uuna weydiinaya wuxuu leeyahay qurbahan ku noolahay inaan salaadaha masjid ku tukada jamaacadaan jeclahay masaajku waa iga fogyahoo bas iyo tareen baan u raacaa laakiin lacag ma bixiyo tigirka ma goostee kaar waa hore iga dhacay baan ku raacaa maxay ka qabtaa diintu xaaraan wey masaajku hadduu meel kaa fog jiro jamaacadu waajib kuguma ah haddaad noqoto fadli iyo ajir inaad raadsato tuuga looma maro xolo laxada xatooye iyo xaaraan aan ku xajinayaa iyo salaadii gaadiid ama dawlad ama dad leeyihiin lacagna lagu raacayaan tuugo ku raacayaa lacag la-aana saan salaad jamaaca uga gaadho arrintaas sax maaha waa lacag baan soo xadayaa ama xaaraan baan soo boobaya siaan ugu xajiy oo kaleeta wey qofkaasi aathim dembaabay buu noqonayaa intii aad sidaa ku raacdeena waa deyniyo xaq kugu maqanoo inaad iska gudda lagaa doonayo saas darteed jamaacadu hadday waajib kugu tahayna adaa laga rabaa jeebkaaga inaad ka bixiso haddayna jamaacadu fogtahona waajib kugu ahaynna dee sunnaan raadinaya xaaraan iyo dembina waan gelayaana lama ogola xatooyada iyo tuugadaha la iska daayo ashe xaaraantii qofka cibaadadii iyo khaatumadiisa khatar bay gelisaa saa'ilka kow iyo tobnaad wuxuu leeyahay xaas baan leehay inta aanan guursanina xiriir gogoldhaaf baana dhex maray kadibna reerkoodaan ka doonto waa laysiiyo saxaa laygu guuriyey caruur bay ii dhashay reerkaygana waa jecla laakiin mar walba waxaan maqlaa buu yidhi gabadh haweenay gogoldhaaf xaaraan idin dhex maray xarig kuuma qabto arrintaas diintu maxay ka qabtaa arrintaa wax sax ma aha nikaaxuna uu kuu qabtaa labadii isugu fiicnayd baadna tihiin azaani laa yankixu ilaa zaaniyatan waay qof ninka zaaniga ah ee zinada ku dhacay wuxuu unguursan karaa mid isagoo kaleeto oo zinaysatay marka labadiinna isku fiicnayd baaba tihiinba laba zaani haddii dee nikaaxa dariiqiga arkaantiisa saxda ah aada mariseen nikaaxuna uu kuu qaban waxaa marka maanta khilaaf ka jiri lahaa gabaraan gogol dhaafin haddaad guursatood u qariso adoon ka towbad keenin baa khilaaf ka taagnaan lahaa ma kuu qabtay nikaaxu lanaadaa zaani laa yankuxilaa zaaniyatan ayadaha ishkaalka ee mugdiga badan ku jira tafsiirkooda sida loo fasiraya lafdu nikaaxani macaqdiba mise waa wai mid walba waxyaabo xoogeynaya u leehay dabcan ninka taalibulcilmiga ee doonaya masalada aadin u akhriyo iyo sida ishkaalka ee mugdiga ugu jiro sheekh alamir maxamed alamiir shanqiiti adwaaul bayaanka aayaddaas suurati nuura ha akhriya tafsiirkiisa culimmadu waxay ka yidhaahdeen iyo aqwaashooda alaa kulli xaal ninka nikaax waa ku qabanayaa haddaad weligeedii martay wixii horena ka toobadkeena waxa dambana ah reerka si xalaala ku dhaqa sa-ilka labiyo tobnaad wuxuu leeyay waxaan ka soo gatay dukaan baan sariir ka soo gatay dukaankuna bangi buu lacag ka qaatay bangigana lacagtaanu igu leeyahay muddaa la ii qabtay haddaan ku dhammayn waayana ribaa fuulaysa maxaan ka sameeyaa dabcan heshiiskaasi gelitaankiisu xaaraan buu ahaa adigoo og inay ribo ka dhalanaysa inaad gashanee dembi bay ahayd marka laba arrimood waxana waa wixii dhacay oo ka toobadkeen buu u baahan yahay istikfaar ilaa dembi dhaaf weydiisato dib inaadan ugu noqonaynin aada go-aamiso waxna waa caqdigii dhacay waajib waxaa kuga inaad iska ilaaliso inuu ribo kugu gaadho inuu ribo kugu gaaro inaad iska ilaalisaa waajiba hadday dhacda inuu kugu gaadho haddaad diidi karta waa inaad diiddaa haddii aadan diidi karin oo dhibka weyn kaaga imanayana intaana iska bixi ay kugu gaadho inta dambena ilaahay ka boqo wax dambe ha samayna waxaasoo kaleeta dadkuna ha ka fiirsadaan heshiisyaday gelayaan intaanay dhex fadhiisanin ee xaaraan saasoo kaleeta aanay gelin xogteeda markay ogaadaan hadduu xukunka ayna garanaynin dadka garanaya ha weydiiyaan saa'ilka saddex iyo tobnaad wuxuu leeyahay isbitaal baan qaliin ka galay daawo doofaar laga sameeyey baa laygu duray marka daawadaas doofaarka ah diinta maxay ka qabtaa dabcan laba arrimood baa u baahan adiga in lagu siiyo maxaa daruuroo kalifaysa daruuraadku haddii qofku xanuunkan xanuun khatar ku abu ahaa dee wax kala ka samaysan oo booskaa galaysana la waayey dee way bannaantahoo daruuratu buuxilmaxduuraad khamrigii la cabayey bakhtigii la cunayay kama duwana haddii isaga uusan ogeyn daawadan lagu durayo uu dib ka ogaadayna wax dembi a ah kuma laha labadaa midna qofku dembi ma laha waxaa kaloo labaadoo muhima iyadana in la baadho daawadan la siiyey qofkani ama ha ku jirto ama maadda doofaar ka timaada ha ahaatee intee in la eg bay macmalka iyo laababka ay martay ay maaddo isbadashay noqoto xukmu istixaala waxaa la yidhahdaa gashay markaa kadib waxaa imanaya khilaafkii culimmada dawada waxyaabaha nijaasaadka laga sameeyey macmalka iyo laababka intay gashayna maado kala noqotay istixaaladii daahir ma ka dhigaysaa iyo maaddo kale ma noqonaysaa culimadana waxay ka hadlayaan haddii bakhtigii ama ha noqdo xayawaanka kale ama doofaar ha noqdee meel lagu tuuro cusba oo marka dambe cusbo uu wada noqdo cusbadaasma nijaasba masaail istixaalay noqon istixaaladuna dee xataa culummada qabta dhiiggu inuu nijaaso yahay dee bini aadamkan daahirkii marbuu dhiig nijaasaa soo maro calaqatan u soo ahaa dhiig fadhiyo oo jidaarka iyo gidaarka raximka hooyada uu ku dhegan uu soo ahaa marka wuxuu hadduu wax kala noqdo oo camaliyada kimikal laabka iyo kimikalkan la marinayo uu gaaro heer maado kale uu noqdaay dee doofaar ma aha maado kaluu noqday wuu ahaan jiray laakiin hadda ma aha xukunkuna tahaaro iyo xalaal iyo xukun hadda waxa uu yahay bay xukunkeeda qaadataa masaladaadi waa masala tan ka guda weynoo masaa'ilka istixaalada culimmadu khilaaf baa ka jiro ninba waxay saamayntu leedahay madhabku ka qabu kaaga fatwoonaya anuu istixaalada holkaa isbedelka hadday gaadho dee mubaxto ay baa raajixila ilo xoog badan saa'ilka afar iyo tobnaad baan u malaynayaa wuxuu leeyahay gabadhani waxay ka de waa qof dumara waxay deed ninkaygu waxoogay si horay horay ah bay duyuu durba shahwa baxaa takhtar iyo dawo ma uga soo qaadi karaa nacamha dabcan waa ishkaal iyo xanuun bay noqon kartaa sababo kalena way sababi karaan way dhici kartaa in dee uu qofku marar qaar dadka qaar baa kaadida xakamayn waaya xanuunada qaar baa saxarada xakamayn waaya qaar baa laga yaabaa shahwadiisi inuu xakamayn kari waayo qaar baa laga yaabaa xakamayn la-aantaasi lafteeda heerar kala duwan noqon karta hadday sidaasoo kala noqoto waana la daweyn karaa daweynta ama dabiici ha noqoto haddii loo helo ama takhaatiir iyo dawo laga soo qaaday ha noqotee dhibaato ma laho dhakhtar waa loo tegi karaa waana la daweyn karaa masaa'ilka xiga oon filayo midka shan iyo tobnaad inuu yahay wuxuu leeyahay ilkaha birta lagu xirtaa ma bannaan tahay fanaxda ma iska xiri karaa anigoo ilkaha isku dhejinaya ilkaha birta lagu xidhay dee sababta loogu xiray ku xiranta carabtu ama culimmadaba markay hadlayaan carabtu tabriidul asnaan bay yidhahdaan ilkuhu dabcan dadku iyagoo yaryar markay dhashaan ilkuhuna waa yaryar yihiin markay ilkuhu dhacaan ay soo baxaan kuwii soo baxay kuwa kuwii hore kuwa ka waaweyn baa soo baxa markay soo baxaanna booskiibaa ciriiri ku noqdoo la ekaan waaya oo iskor fuulaan marka ama qaarkood iyagoon dhicin baa intii la ridi waaye markay jilceen baa kuwii kalena ka soo hoos baxaan foolxumana waa yeeshaan isdulsaarkaana way yeeshaan lakabyo cuntada iyo waxyaaba badan intay kaydsadaan waxyaaba ilkihii durba dhaawacaya keena way keenaan marka qaarkoodna xanuun way keenaan mar haddii ilkihii isfuulfuulka iyo wax lamida ay yihiin oo ceeb uusan ku dhalanin qofka oo ilkahan soo baxay ka timid lagu hagaajinayo ama xanuun iyo wax jira lagu daweynaya dhibaato ma laha laakiin ilkaha inaan la qorqorin weeye qayb waa la saari karaa laakiin ilkaha in la qorqoroo la dhuudhuuboo la yaryareeyo waalmutafalijaati lilxusni waay kuwii fanaxda samaysanaya iyo ilkaha kuwii qorqoraya kuwa xadiid gaara ku soo aroorayo lama ogola su-aasha qaybta kale wuxuu leeyahay saa'ilka kale ee lixiyo tobnaad wuxuu leeyahay ayuutada dumarku galaan diintu maxay ka qabtaa masalada ayuutadu haddii aan shuruud dheeraada lagu xirin dee maalin walba wixii la samayn jira ee taqiinay waxbaa lagu dardaraa muddo dheer dee ayuutada sida loo galo qofna maana waraysanin dee aniguna weliga ayuuta ma gelin hadday tahay masaladu ayuutada xukunkeedu muxuu yahay asal ahaan way bannaan tahay dad iyagu qaaraan isku daraya oo marba qof caawinaya oo siinaya si u kaashado waa un dayn la isa siinaya wey hadday tahay su-aasha qaaryada qaarkood sida ka muuqata haweenkaa gala raggooduna ma oga biilkii iyo wixii la bayna ka jaraan diintu maxay ka qabtaa waxay ku xiran tahay laba arrimood kow waxaan laga goynayaa biilka wax biilkii ciriiri gelinaya miyaa ninku hadduusan ogeyn biilkii ciriiri hadduu gelinaya lama ogola oo nabigan alai slam waxay haweentu xaaskii biilkeeda ka bixiso hayra mufsidatin iyadan wax fasaadinaynin oon ciriiri iyo dhibaato keenaynin wixii yaree ka goy kara marka horeba sadaqaada inay ka bixisaa loo ogola laakiin wixii dhibaya looma ogolayn midda labaadina waxay ku xidhan tahay ninkeeda waxay ka ogtahay raggu waa kala duwan yahay qaarna wixii ay reerkaa biil u siiyaan wixii ama shakhsi u isticmaalayso ama qof ka siinayso ama iyadu wax ka qabsanayso ma dabagalo kumaba tala wuxuu ku talagalaaba wixii uga soo hadri kara allah u barakeeyo ninkaasoo kale dee xoolihii iyadaa iska leh ninna biilka bisha akhirkeeduu xisaabaayo markii horeba xisaab buu ku bixiyey ama xisaabtii baa loo yar hoosgeliyey ama raalli kama aha ninkaa dee xoolaha ayuu iyo waxay dhalaan xoolihiisii waa isagaa iska leh ilaa idankiisii ardihiisa la helo saa'ilka toddobiyo tobnaad halkan wuxuu leeyahay haddii nin uu guursado haweeney garoob ah oo hore caruur badan u soo dhashay caruurteediina caruurteediina yaryar yihiin oo korin bay u baahnaayeen ninkii markay muddo wada joogeen ninkii carruurtan dhale ee saddexdu ka dhammaatay baa u yimid wuxuu yihi warniyaho walaalow xaaskii saddexdii iga dhammaatay dee hadda waan guursan karaa haddaad ii furto caruurtiina waa iga rafaadeen khayr allaha ku siiye xaaskii ii fur aan ku noqdo caruurtii iyo wixii aan dar yeeshe inuu u furo ma bannaan tahay haa waxaan la ogolayn inuu kula heshiiyaya maxla leh ninku xaaska uu qabo qof walaalkii oo u baahan hadday iyadu raalli ka noqoto wuu furi karaa ansaar iyo muhaajiriin markay muhaajiriin madiine tageen nabiguna uu walaaleeyey rag ansaar iyo rag muhaajiriina qaar ka mida ninkii cabdiraxmaan ibnu cawf la walaaleeyey soo kuma dhihin laba xaas baan leeh kaalay fiiri tii aad jeclaysataan kuu furi markay ciddadu ka dhammaatana guurso haddii ninkani isagu uu ku qanca qasab laguma laha in xaaska inta loo tago lagu dirana lama ogola haddiise duruufta isagu intuu qadariyo uu ku qanco uu sidaa xaaskii ninkii ku furaay dhibaato iyo dembi ma aha wax dembi ma aha su-aasha ugu dambaysa saa'ilka ugu dambeeyeysa sideed iyo tobnaad wuxuu leeyahay dhul beereed baan leeyahay haddaan bangiga la yidhaahdo horumarinta aan ka dalbado mishiinno iyo qalab iyo wax lamid a ah. kadibna uu isiiyo siiyo dhowna lacag dheeriya iga rabaan markii aan lacagtii soo celinayo diintu maxay ka qabtaa dabcan de waa badeecadaad gadatay badeecadda aad gadatay haddii qiimo go aan lagugula heshiiyey ama yarin yar u bixi ama wakti dambe soo celiye wixiina uun lagaa rabaya dhibaato ma lah hadday ta badeecaddi intaasa lagaaga gaday muddadaasaad ku bixin haddaad ku bixin weydo inta ay ka daahdana lacag dheeraadaa ku fuulina dee waa ribadii caadiga ahayd waa qalab beereed iyo waa qalab dhismi iyo waa qalab guri iyo waa gaadiid iyo ma kale laha intaasaan kusoo gabagabaynaynaa sagaal iyo tobankii saxaan le siddeed iyo tobankii qof ee qaarkood labalaba laba su-aaloodna soo weydiiyeen ilaan isaga imanayno kulan kale oo su-aalahan kaga jawaabayno waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgeliyo khayr iyo liibaan allah inagu kulmiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu